بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد cashirkeennu maanta waa suuratu اlbaled ama laa uqsimu bi hada اlbaled suuraddani waa labaatan aayadood oo dabcan aayado gaagaaban oo koob koobana waxay soo degtay xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu joogay maka almukarama saa darteed bay suuraddu maka toos uga hadlaysaa suuraddani waxay soo degtay haddaba nabiga oo maka jooga arrintaana waa culimmada jamaahiirteedu sida ay qabaan ee loo badan yahay qaar culimmada ka mid a ah sida ibnuljawsi iyo ibnu caashuur iyo shawkaani iyagu waxay leeyihiin waa ijmaac khilaafka la sheegaya ma sugna saasay iyagu leeyihiin culammada qaarkoodna sida ibnu catiya iyo rag la midana khilaaf bay soo guurinayaan oo culummada qaarkood bay ka soo guurinayaan inay madiine ku soo degtay sababta khilaafkaasi haddii uu jiro waa hay labaad sida loo fasirayo wa anta xillun kelimadda xillun seebaa loo fasirayaa maxayse ka hadlaysaa ayaa saamayn ku leh khilaafkaasi haddii uu jiro saan tilmaami doonno in shaa allahu tacaala waxaa ka horraysay suuratu qaaf suuratu qaaf markay soo degtay oo iyadana maka ku soo degtay waxaa ku xigtay suuratu lbalad iyada gadaasheedna suuratu taariq ama wasamaaya wataariq ayaa iyana ka dambaysay marka waxay u dhexaysay suuratu qaaf iyo suuratu taariq bay u dhexaysay oo labaduba maki yihiin magaceedu sida kutubta tafaasiirta ah iyo masaaxifta iyo magaca ugu weynee loo yaqaanaayey waa suuratu اlbaled mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa oy culimmada qaarkood yidhaahdaan ama aad ku arkaysaa iyadoo magac dheer loo bixinayo laa uqsimu bi albalad la raacinayo marmar dhifana waxaad arkaysaa iyadoo laleeyahay laa uqsimu haddii la yidhahda laa uqsimu suuratu alqiyaama iyo iyadaa la kala garan waayaya laa uqsimu bi hada albalad miyaa u jeeddaa mise laa uqsimu biyowmi alqiyaama ad u jeeddaa waxoogay saa darteed waa dhif iyo naadir inaad aragto iyadoo laleeyahay suuratu laa uqsimu laakiin marmar way dhacdaa inaad kutuba tafaasiirta iyo kutubta culuumulqur-aanka dhexdooda aad ku aragta magacaas laakiin culimmadu badankood waxay uga jeedsadeen in magacaasi suuratu alqiyaama ay isku darmanayaan magaca dheerna waxaa looga soo gaabsaday dee magacyada marka la bixinayo magac hadduu dheeraado waxaa ka fiican magac gaaban oo kooban oo tusaya macnihii iyo wixii lagu magacaabayna tusaya saasaa loogu batay in suuradda la yidhaahdo waa suuratu lbaled sabab gaara ah oo sugan oo sal leh waayo ama suuradda guud ahaan ama aayado ka mida si gaara ah ugu soo degeen intaan ogahay ma jirto asbaabta qaarkood oo la sheego ayaxsabu an lan yaqdira calayhi axadun dad bay ku soo degtay kutubta qaarkood ay yidhaahdaan ma sugna asbaabtaasi ma sugna marka sabab la sheegi karo wax lagu dhisi karo oo ama suuraddu guud ahaan ay ku soo degtay ama aayado ka midii si gaara ah ay igu soo degeen intaan ogahay ma jiraan fadli gaarah oo suuraddan ku sugan oo ay leedahay waa maajir gaar oo akhriskeeda laga helayo ama munaasabada gaaro in la aqriyaayey ay si gaara ah u sugan tahayna intaan ogahay ma jiraan suuraddu maadaama ay maki tahay waxay u badan tahay hadalkeedu sidii suwarkii makiga ahaa ilaahay aadamahan inuu abuuray iyo sida uu u abuuray qaybo ka mid ay ka sheekaynaysaa waxayna tilmaamaysaa nicamkiisaas iyo aayaadkaas in marna lagu aqoonsadoo lagu rumeeyo marna loogu shukriyooo looga mahadceliyo kadibna waxaa lagu gabagabaynayaa suuraddan dadka toosnaadaayey dariiqay jannada u mari lahaayeen iyo camalka iyo dhaqanka adduunkan laga doonayo siay jannada u galaan iyo dadka qalloocday ee iimaankii iyo camalka laga waayey waxay aakhare sugayaan iyo ciqaabka ka horeeya ee la cadaabi doono baa isna tilmaamo cusub laga bixin doonaa oo suuradihii hore ku soo marin intaasi waa si guud ahaaneed suuraddu waxa ay ka hadlayso laa uqsimu laadu waa hadal bilow ee diidda ma aha laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bi haada albalad beledkan maka aan ku dhaaranayaa wal anta adiguna xillun aad xalaal ku tahay bi haada albaladi beledkan aad xalaal ku tahay wa waalidin mid wax dhalay baan ku dhaaranayaa iyo wamaa walada wixii la dhalay laqad khalaqna alinsaana aadamaha waanu abuuray fii kabadin dhib iyo rafaad iyo mashaqo inuu ku jiro baanu ku abuuray afarta aayadood waa dhaar iyo wixii lagu dhaaranayay ilaahay subxana wa tacaala laba arrimood buu ku dhaartay mar beladulxaraam oo maka ah buu ku dhaartay magaalada makana aayaddan keliya ma ahane suuratu tiin waxaa noogu iman doontaa والtiini والزaytuun وطuuri siniin wa haada الbalad الأmiin waxaan ku dhaartay baladkan aaminka ilaahay ka dhigay waxaa loogu dhaaranayaa qiimo weyn buu lahaa oo uu leeyahay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala qowmkii qur-aanku ku soo degay ee maka iyo magaaladan deganaana magaalada qiimo weyn bay u hayeen oo xurme iyo qadarin badan bay u hayeen magaalada ilaahay qiimaha uu siiyey iyo waxyaabaha uu ku fadilay reer maka marar badan buu ilaahay qur-aanka ku xasuusiyey inay nicmo weeye ku shukriyaan rabbigii sidaa ka dhigayna ay rumeeyaan mar waxay noman doontaa suuratu quraysh liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf falyacbuduu rabba haada albeyt beytkan rabbigii iska lahaa ha caabudaan beytkan ay deggan yihiin ee muqadaska ah ee ilaahay barakeeyey ee ducadii nebi ibraahiimna rabbi u aqbalay ee ay deggan yihiinay waxyaabaha nicmada dheeraadkaa ah ku haystaaneen dhinacyadii iyo iyo dadku la qabin rabbigaa ha caabudaan nicmooyinkaa maxay ahaayeen nicmooyinkaas waxaa ugu muhiimsan dhowr nicmo mid ilaahay wuxuu ku tilmaamay ammaan meel ah oo carabtu waa islayn jirta oo qabaa'il iscunay ahayd laakiin ninku ninka aabbihii dilay maka kuma taaban jirin mar hadduu xaramka soo gala xuduuddiisa dhiig in la daadiyaay mamnuuc bay ahayd asalku waxay ahayd qofna lama dulmiyo qofna laguma dilo qofkii aabbahaa dilay hadduu xaramka kaa galo bannaanka intuu u baxayaad sugi reer maka oo halkaa degganna markay dibaddeeda u safraan qabaa'ilka ay dhex marayaanee iswada dilayaay dadkii ahlu maka ahaabaa lagu ilaalin jiray iyaga iyo xoolahooda waa la ilaalin jiray waa la badbaadin jiray beydkaa lagu xurmayn jiray taasuu ilaahay tilmaamay markuu lahaa awalam numakin lahum xarama aamina yujbaa ilayhi amaraatu kuli shayin risqa min laduna marna waxaa la yidhi wayutakhaطafu الnaasu min xawlihim miyaanan aamin dejinin magaalo aamina hareeraheedana dadka la ysdafayo oo nag la yska dhigayo oo ninku ninkii dhiigga iyo dakanaha ka qabay uu duleedka xaramka ku sugayo maruuna soo baxa uu leeyahay magaalada ah baan dejinnay ahlulxaram bay noqdeen magaaladii waa lagu badbaaday iyaganan ahlulxaram inay yihiin bay bannaanka ugu badbaadeen inay beledka ilaahay ku xasuustaan bay ahayde inay ku caasiyaan oy diintiisii kula dagaalamaan oy rasuulkiisii ku dhibaan oy mu'miniin ku dulmiyaan ma mudnayn marka labadaa isma qabata wey in ilaahayna sidaa idinku nicmeeyo idinkuna abaalkii iimaanka ahaa diintiisa la dagaalan iyo beenin aad ku abaalguddaan labadaa isma qabtaan min labaadna aayaddii aynu aqrinay iyo aayado kalaa sheegaoo nicamku maka waa jasiiraddaad aragteenoo in badanoo idinka midaa ah xajiday ama cumraysatay waad aragteen buuruhu waa dhagax hadduu maantoo dhan roob ku do'o dhir kama baxdo dhulku beer ma leh dhulku tabac ma leh dhulku geedo iyo dhir ma leh si ay xoolo fiican ugu noolaadaan ma leh biyo iyo ceelal iyo ila durduroo laga cabba ma laha dhulkaa qaxarka ah yujbaa ilayhi amaraatu kulli shayin waay wax kasta oo midho oo dunida ka baxa waa un la keenaa halkaa un baad ka heli war dhul qaxara oo saxaro ah oo buuro ah oon beer lahayn oon biyo lahayn oon baad kale lahayn oo haddana midho kastoo baxa hadduu yahay mid la cuno oo raashin iyo kayd gala hadduu yahay mid quyan qoyan oo khudaara hadduu yahay mid la cabbo oo biyo laga miiraayi halkaasaad ka wada heli marar badan waxaa dhacday nagu yidhaahdeen dadka ka ganacsaday ee khudaarahaas dhulalka beertu ay ka baxdo waxay kaga jaban tahay maka oo xaggii qofka joogaay ee meelahay beerahan ka soo baxayeen ka maka joogaa intii in ka jaban ku helaya yujbaa ilayhi amaraatu kuli shayin risqa min ladunna xagga ilaahay daaq uga timidoo lagu dhaqaalaynaya wey waa beled saa ilaahay ka dhigay waxaa intaa dheer quluubtii baa ilaahay ku xidhay quluubtii dadkaas baa ilaahay ku wada xidhayba wakaa dadkaa muslimka ahay kii aan teginna inuu taguu ku taamayaa kii tegayna waa ka dhammaan laayahoo waa ka dhargilaaya haddaad tagta meesha xikmo ilaahay oo quluubta dadka jeclaysiisay unbaa taallee qorax kulaylna waa kan xajkaa dad baa sanad walba ku noqonaya xilligan aan joogno qorax kulayl waa kan hadda salaadda subax marka la tukanayo soddon iyo shan soddon iyo toddobaay maraysaa maalintii duhurka marka la gaarana afartan iyo shan afartan iyo toddobaay maraysaa bilaha soo socda konton iyo shan konton iyo toddobaay tegi doontaa haddana meel laga mara ma laha xilliga duhurkiia ay qoraxda ugu kulushahay ee konton iyo shan marayso haddaad tiraahda bal intaad dusto xajarka aswadka soo taabo agtiisa ma mari kartid inaad xoog iyo daderderi maahane halkaa unbaa lawadaa la marayaa waa la tawaafayaa afar iyo labaatanka saac agtiisana maba mari kartid oo zaxmad wey ha sii kala badato halkaad arkaysay qoraxdu konton iyo shan marayso saxmad baa la ysugu dilayaa dadku waxay dad baa u xoola ururinaya soddon sano afartan sano mar inay tagaan inay mar uun tagaan cimrigiisa mushaarku wuxuu shaqaynayey marba in yar dhigayaa haddaad aragta dadka eshiyada iyo ka soo xajinaya markaad la sheekaysad lixdan jirku wuxuu ku leeyay labaatan sano baan mushaarkayga waxuun ka goynayey si aan mar halkaa u imaado ninkaasi ma yaqaana waa qabowdaha iyo waa kulusha quluubta ayaa ku xidhay rabbi subxaanahu wa tacaala haddaad maka saa u soo baxdaay geed aad harsata heli maysid carafo aad mino aad bannaanka aad geedaad qorax ka harsata heli maysid buurahaadan maantao dhan roob hadduu ku hayana wax geed la harsada ka soo bixi maayo wax kalood ugu xilato haddana maamulka iyo nidaamka ka jiraayay dadkaa muslimka ee xaramka imanaya dabagal iyo cadaadis iyo qabqabashay nafta kaga qaadeen iyadoo saa loo wada qabqabanayo oo la wada dabagelayo oo la wada cadaadinayo oo la wada xakamaynayo haddana meel la kala marun baa laleeyahay iyadoo lacag lagu soo rogay oo layidhi qofkii saddex sana gudahood mar labaad cumraysanaya shan boqoloo doolar buu bixini baa safka la kala gu'ilaaya shan boqol maxay sheegi war meeshii mar igu celi qof waxaad arkaysaa sanadkii shan toddoba jeer aadaya cumrada taa maxaa keenay nabi ibraahim baa u duceeyeyoo fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim ilaahuw qulubta dadka mid soo jeclaatoo u hilowda ka dhig saasaa loogu wada hiloobayaa meel dheri ka baxdana ma ahano iyo baari ka baxdo nabi ibraahim markuu wiilkiisa dhigayey rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii sarcin ilaahuw meel waxaan dejiyey wax beeraba aan lahayn cinda beytika almuxaram saas darteed beytka maxaa loo tagaa liyuqiimu salaa cibaadadii iyo cumrada ee dhow salaad ku soo tukatid baa xoolihii iyo hantidii oo dhan loo huraya waxaan u malaynayaa nimanka maamulaay hadday maamul wanaagsan samayn lahaayeen dunida dad baa dalxiisayaal lacag ka sameeye la yidhi iyagu miisaaniyadda dadka xajka iyo cumrada laga samaynayo yaaba ku filaan lahayd baan u malaynayaa hadday maarayn wanaagsan maalkaasi uu jiri lahaa marka meesha sidaas quluubtiina lagu xidhay aamin laga dhigay iyadoo qaxarkaas cunno iyo cabbitaan iyo khudaar kastaba taallo dadkiisii meel kastoy maraan baa lagu magangelinayaay saasuu ilaahay ugu dhaaranayo qiimaha iyo qadarkaasuu leeyahay carab iyo qurayshna waa ku lahaa diin iyo islaam iyo sharci ahaanna waa ku leeyahay beyt ilaahay lagu caabudo oo ilahay agtiisa qiimiya qadarin ka leh dunidanna isagaa ugu horreeyey fii suurati ali cimraan ina awala beytin wadica linnaasi laladii bibakata mubaarakan gurigaa maka ku yaallo weeye barakaysan midkan waaye cinda beytika almuxaram baka iyo maka waa laba magacoo maka ay leedahay saa darteed waxay biha laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bihaada albaladi baan ku dhaartay beledka ilaahay agtiisana qiimaha ka leh ahluliimaankana qiimaha ka leh idinka reer qurayshana sa aad u weynaysaan abaalkaa iyo nicamkaana idinku fadhiya beydkaasoo ay dhaheen lama taabto qofkii soo gala waxay gaareen markii dambe weynayntu waxbaa la weyneeyaa oo si fiican loo qadariyaa haddaan xuduud caqli saxiixo iyo sharci lagu darin marka dambe dee dembi baa lagu weyneeyaa soo ma taqaanid wixii aad weyneynaysaad foolxumo iyo ceeb baad ku weyneyn marka dambe carabtu beydkaan weyneynaynaa markii dambe maxay ka gaadhay qofkii kacbadaa tawaafaya dhar ilaahay uu ku caasiyey oo dembi ku soo galay yuuna kacbada ku dawaafin bay dhaheen dadkii aan reebma ka ahayn ee bannaanka ka yimid dharkay ku dambaabeen bay qabaan noloshuna mararka qaarkood way iska adag tahay maxaa la samayn qofkii waxhaystaay meelahaasuu dhar ka gataa suuqu waa socdaa marka qofkaan haysanin qaraabiyo aqoon buu raadsadaa uu dhar kaga qaato intuu kacbada soo dawaafayo labadaa midna hadduu waayo isagoo qaawan buu dawaafaa oo rag keliya maaha daa xataa rag iyo dumar walidaalikay haweenku markay qabsato inay iyagoo qaawan dawaafaan waa kay halkudhiga u ahayd alyowma yabduu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu wixii cawre en qarin jiray maanta ama dhammaanteed ama qayb ka mida bannaanka taallaa wixii bannaanka u baxeen mare u waayo inaad fiirisaan idinma xalaalaynin beydka ilaahay baa qaawanaan rag iyo dumar la yaacayoo la dhexordiyaa lagu dabaafaya iyaga waxay ka tahay beydka weyneeya laakiin markii sharciya xaqhagaya jirin dadku caqliga aadamuhu wa kaas meeshii ha la weyneeye la yidhi hadduu xuduudda sharcigaee weynayntae iyo qadarintaa dhaaftaay haddee qaawanaan ha lagu dawaafay isu beddeshaa markaasaa waxay leey alyowma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minu falaa uxiluu hareerihiisa weliba is hordaysaa hal maraana ma qabto hareerahana raggii baa wada jooga oo koonaha walba dad baa ku sheekaysanaya waxaas waxaa gaarsiiyey beydka weynee bay ka ahayd saas darteed heshiiskii xudaybiya ee nabigu intuu soo cumraystay carabna xaramka inuu diiday ay u diiday xudaybiye ku hor istaagtay xudaybiye meeshay ku taalla hadda ma taqaanaan kontaroolkan u dhexeeya maka iyo jiddo waay ee dadka lagu hor istaagee laga celiyo ee ay ka leexata agtiisa waddada naan muslimis ay qaadaan dadka aan ruksada wadanin inay xajin karaanna halka lagu xanibo waa halkii miyaahu lxudaybiya aaggeedii ah shumaysi baa la yidhaahdaayo nimankii qurayshaa ah nabiga ee saxaabada ay u istaageen waa xaramka xuduuddiisii waay maalintaas nabigu halkudhigu yidhi waxay ahayd markii la yidhi kacbadaa lagaa hor istaagayaa inaad aadaan saxaabaduna ay dhibsanayeen wuxuu kolba wafdi loo soo dirayey nabigu hal hadal buu yidhi wuxuu yidhi waxaa iga ballana maanta hadday ii keenaan tala kasta oy ii keenaan oo nuxurkeedu yahay beydkaa xurmadiisa ha la ilaaliyo waan aqbalayaa tala kasta iyo shardi kasta oo igu xidhaan iyo codsi kasta ay hor dhigaan oo nuxurkiisu yahay beydkaa ha la ixtiraamo oo ha la weyneeyo waan aqbalayaa buu yidhi heshiiskeeduna waan qaadanaya waan gelayaa saas darteed baa qof kastaoo muslimihi inuu beydkaa xurmeeyo oo qadariya laga doonayaa marka laa aqsimu waxaan dhaaranayaa bi albaladi beledkaas derajada iyo qiimaha leh baan ku dhaaranayaa hase ahaatee wa anta walxaal anta adiguna xilun xalaal aad ku tahay bi hada albaladi beledkan aad xalaal ku tahay sidaa weeye macnaha saxiixa ah macno kaleo culimmada qaar ay yidhaahdeen baa jira haddii luqadda carabiga layn looga heli lahaa iyo qayl looga heli lahaana macno fiican noqon lahaa wa anta adiguna xilun xaalun aad degan tahay bi haada albaladi magaaladan aad degan tahay sax weeyoo nabigu waa deganaa qur-aankan marka aayaddan ku soo degaysayna waa deganaa macnahaasi culimmada qaarkood baa rajaxay mufasiriinta ah macnahaasi aad buu u qiimo badnaan lahaa laakiin luqaddii carabiga waxaa laga waayey ereyga xilun oo bimacnaa xaalun loo isticmaalo baa luqadii carabiga laga waayey qur-aankana wuxuu ahaa carabiyan hayra dii ciwajin waa carabi aan qallooc lahayn oo saxan luqaddii carabiga iyo isticmaalkoodii aimmadii luqada kutubtoodii iyo dawaawiintoodii shicirkoodii iyo gabaygoodii yaa waxay culimmadu yidhaahdeen xillun oo xaalun degan loo isticmaalayo ka soo weynay luqaddii macnaahaan ma xumaadeen laakiin luuqad carabi oo saxan ma noqon karo saa darteed dhinac inooga dhig waaye tafsiir kastooo xilun adigoo degan leh luqad carabi oo saxan kuma salaysna qur-aankiina carabi wada saxanoo nadiifoo toosanoon qallocsanayn waay marka waxaan leenahay wa anta xilun xalaal aad ku tahay bi haada albaladi baledka maxaa looga jeedaa aayaddani maxaalad taagan bay ka hadlaysay mise xaalad soo socotay ka hadlaysay labadaa macnay culimmadu isugu qabteen xalaal aad tahay markay isku raaceen maxaa laga wadaa xalaalaata laba macno baa ugu muhiimsan in macnuhu ay xambaarsan tahay beledkaa lagu dhaaranayo ee xurmada iyo qadarinta leh ee ay sheeganayaan inay weynaynayaan ay qadarinayaan inay la jiifiyaana bannaan tahay oo iyagoona dadkii yaan la taabanin yaan cidna la dulminin wa xilfu lmuayabiin iyo dadkii lahaa isbahaysi u geleeyey qofkii lagu xadgudba aan difaacno oo xoolo iyo maalba ha la badbaadiyo haddana ciddii ugu mudnayd in la badbaadiyo baa lagu xalaalaysanayaa oo ka uu ka yaha rasuulkii ilaahay iyo dadkii rumaysnaa marka soo la jiifiyaana bannaan maaha xaramkan ciddii soo gasha la taaban maayo aamin weeye aabbaha kii dilay juuqa ha u dhihin kii xoolaha kaa dhacay ha la hadlin waa qof walba inuu ku nabadgalaa haddii ay sidaa runta oo loo weynaynayo ciddii beytka ilaahi rabbigiisii ha la caabudo xaqa ha loo soo jeedsado ilaahay ha la weyneeyo dariiqiisa ha la raaco dadkii dadkii maka ahaa iyo dibadda kuwii ka yimid lahaa ee ilaahay rumaynayey ee diintiisa ugu yeedhayey nabigii baa lagu dhibayaa oo mandheer dusha laga saarayaa oo xarigga dharka uu qabaa lagu ciijinayaa saxaabadii baa lagu garaacayaa kuwaa miyir beenaya kuwaa dab lagu gubayaa kuwaa dhagxaan la saarayaa kuwaa warma lagula dhacayaa maxaad u rumaysan cidna maynan dilin xoolo maynan dhicin qofna maynan caayin war kii wax dilay ha la daayo kii wax dhacay ha la daayo kii wax aayay ha la daayo kii xadgudbay ha la daayo kaan waxba geysanin ee rabbi allaahu yidhina ha lagu xadgudbo iyagunbaa labadaba laga hayaadheh inay badweyneyn ayna ahayn marka taa macnaheedu maxay noqon walxaal anta adiguna xilun xalaallaga aad tahay oo lagugu xalaalaystay bi haada albaledi beledkii xurmada lahaa oo lagugu xadgudbay oo adiga iyo inta ku raacsanayd xurmadiinni aan lagu ilaalinin taasoo caddaysay in weynaynta beedka quraysh ay sheeganaysaay ay la jiifiyaana bannaanta oyna xaqiisii ilaalinin oyna ka run sheegin culimmada qaar halkaasay mariyeenoo xaaladii taagnayd bay ka hadlaysaa aayaddu oo dhibkii nabiga iyo saxaabadiisa loo geysanayaha qolo waxay yidhaahdeen may waxay ka hadlaysaa beydkaa xurmada leh ee waxba in lagu dhiig lagu daadiya aan la oggolayn oo xataa nabigu diiday hub iyo seefiya in lala galo walxaalanta adiguna xillun xalaal aad u tahay bi haadaalbaladi beledkan wakhti wakhtiyada ka midoo soo socda oo maka markii la furanayaya oo beydkan ilaahay baa xaaraantinimeeyey nebiyullaahi ibraahimna ahtu xaaraan buu ka dhigay nebi maxamedna waa adkeeyey qofna uma bannaana inuu wax ku sameeyo ilaa nabiga saacad bay xalaal u ahayd wakhti kooban kadibna xurmadeedii bay ku noqotay oo ayad xukum haybay ka hadlaysaayo adiguna xalaal ay kuu tahay oo soo socotay ka hadlaysaa tafsiirkaana culimmada qaar baa maray tanna deliil baa tilmaamaya tanna waaqaca xilligii aayaddu ay soo degaysay bay ahayd midkii la yidhaahdabana ma foga wa waalidin mid wax dhalay baan ku dhaartay wamaa walada wixii uu dhalay ma cid kastoo wax dhashay iyo ilmihiisaa lagu dhaaranayaa oo cajaa'ibka xiriirka ka dhexeeya waalid iyo ilmihii siuu u dhimanayo oo siuu u rafaadayo suu wax walba ugu horayo suu wax walba ugu ogol yahay waalidka iyo kan la dhalay suu caasi u noqonayo eesan nin badan xaq waalid u aqoonsanayn ee dhibka loo maray uusan u xasuusanayninba mise waalid khaasa baa laga hadlayaa oo waalidin baan ku dhaartay cid wax dhashay oo aadamah iyo waba walada wuxuu dhalay oo ibni aadamkiiah labadaa tafsiirba waa la mariyey midna aayadda cumuumka lafdiga marka la yidhaahdo cid kastoo wax dhashay iyo cid kastoo la dhalay aadamiyo khayrkii iyo xayawaanaadkaasoo dhan baa soo gelaya macnaheedu makhluuqaadka tarmoo dhan buu ilaahay ku dhaartay inta wax dhashay inta la dhalay haddii la yidhaahdo aadam iyo ubadkiisana naflaydii iyo dhulkii dhulkana ummulquraa baa lagu dhaartay oo quraa oo dhan ay ka farcantay oo ilaahay uu ku tilmaamay maka inay tahay ummulqura qaryooyinka hooyadoodii iyo asalkii ayna tahay xudunta dunida meerayaasheeda ah waagii ingiriiskuyna haysteen unbay baraha adduunku greenagiyu maraabay inoo xadeeyeene waa been waxa la isku raacay dhammaan cidda dayax gacmeedii iyo duulista hawadu halka xudunta ee laga tilmaan qaata maka wey gaal iyo muslimba xataa kuwii cirbixiyanada ee dayax gacmeedyada raacay waxay qireen markay dhulka calaamadii ka lunto halka intay raadiyaan kadib ka astaama qaataan inay maka tahay wax diidaya ma jiro waalarda bacda daalika daxaaha markii horraysay meesha dhagaxa koowaadii maka inay hayd infijaarka weynee dhulka lagu fidiyeyna markaa hareerahay uga dilaacday aadamuhuse jasiiraddanuu ka wada farcamay hadday qowmu caadna meeshay joogeen koonfurta yaman iyo saltanatu cumaan axqaaftu ahayd qowmu hamuudoo ku xigayna min bacdi caadin la yidhi ay dhulkan sacuudiga gudihiisa madaayinu saalix iyo waadi lqura oo dhinaca tabuug xiga ahayd soo aadamuhu quruuntii hore halkan in laga farcamay ma haysaan qowmu muuse iyo fircawn oo ka sii dembeeyeyna hadday ardu masar oon ka dheeraynahayd halkii qowmu luutna hadday urduntan ku xigta ahayd oo dhulkii meeshii lala dabagediyey walmu'tafikaatu laga dhigay ahayd haddii nebi ibraahim laga sheekeeyey arladiisii asalka ahayd iyo qowmkiisii hadday dhulkan ciraaq iyo suuriya iska soo galaan iyo shaam iyo ciraaq ay ahayd soo kuma muuqato aadamuhu daafaha dunida farac dambe oo baagaaraye asalka dhulkuna halkan waaye asalka aadamuhuna aaggan waaye marka waxay yidhahdeen culammada qaar waa waalidin aadam baa loo jeedaa wamaa waladana ubadkiisaa loo jeedaa oo dhulkana umulquraa baa lagu dhaartay aadamahana abulbashar baa lagu dhaartay oo laga wada farcamay saas labada macno waa isu munaasabo dhulka asaaskiisii iyo aadamaha asaaskiisii wey wax lagu dhaaranayo laqad khalaqna alinsaana aadamaha waanu abuuray fii kabadin dhib baanu ku abuuray inuu ku noolaado aadamaha noloshiisaba dhib iyo qaxar baa laga dhigay maalinkan ifka ku soo biirtay markuu ilmuhu minka hooyada ka soo baxayo halkaa ciriiriga ee gacanta lagu soo kaalmaynayo wuu ciijismayaa wax nafiya sakaraatulmowd u eg buu yaa allaahu kaga soo badbaadayaa meeshaa ciriiriga ee madaxan iyo intan leeg uu soo marayo bannaanka markuu u soo baxana hawownan aqoonin baa durba neefteedii uu qaadanayaa oo sambabadiisii taabanaysa culays buu kala kulmayaa way ku cusub tahaye qaaq buu afka qaylo roganaya saadaa dunida usoo soo gashay qaylo iyo cabaad iyo ohil iyo sawaxan baa kaa yeedhay saacaddaad ka baxaysee sakaraatulmowtkaana sakaraatulmowtkana xanuunkiisa ilaa qiyaamo lamaba halmaamaba nabigeen wuxuu sheegay ambiyadii hore ummadihii hore ninba qolaha nabigoodii waxay ku yidhaahdeen noo soo weydii ilaahay qof inuu noo soo saaroon sakaraatulmowtka weydiinno qof boqol sana mootanaa war maa ka daysaan bal noo soo saar qof baa qabri looga soo saaray markaasuu wuxuu yidhi maxay iga rabtaan waxaa dhi baalka ka warran wuxuu yidhi bahalka boqol sano ka hor baa anigu dhintay boqol sano ka hor xanuunkii sakaraatulmowtkii qabtay ilaa hadda saacaddan lay soo maana halmaamin xanuunkuu le sakaraatulmowdka dunida aad kaga tegaysana waa xanuunkaa boqol sano aan lagu halmaamin cabaadkaasaad kaga tegi inta u dhaxaysana haddaad maalin faraxdo toban baad nixi haddaad maalin guul ku fadhidana toban baad guuldarro ku fadhiisan haddaad maalin dheragtana toban baad gaajoon haddaad maalin dad ka raysana toban baa lagaa rayn haddaad toban caafimaadsanaatana boqol baad jiranaan duniduba waa sidaas hoos labadiisa gelin waayo kii shalay faqiirka ahaa maanta uu dharagsan yahay berina waa faqiir haddiiba dunidan lagaa iska daayo iyadaaba dhibkuugu filanba waad waa yeeshay ardala alcumur bay kuu celin dunidan waxaad ugu jeceshaha ugu baahi badan tahay cunto markaad cuntadaa ka dharagto xaggeen iska geeyaabay nafta kugu qaban haddaad iska daysana gaajaa nafta kaa qaaday haddaad si fiican u cuntana dharag baad la seexan waaye jiif iyo joogba la qaban waaye tii aad ka dharagtay saad suuliga u geyn lahayd meeshaa qurunka ay ku gelin haddaad geli weydana ooy kugu dhegtana naftaada ku qaban hadday kugu dhegtana dhakhtar iyo bayb ha lagaga keena iyo dawaha la daweeyaa noqon haddayba kaa timaadana oo sida ugu fiican ahna meeshaa qarmuun iyo qurunkaad aragtay qasabka ku dhex fadhiisin wataa duni marka dunidu laqad khalaqna alinsaana waan abuurnay fii kabadin dhib uu noloshaa ka mudanayo baan ku abuurnay bilow iyo dhammaadna aragtay marka ilah wuxu uhi ya ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqih ilaa rabbiga aad kala kulanto dhib unbaad ku jiraysaa dadka soomaaliya waxaa loogu jecel yahay dunidan soomaal iyo xukun iyo jaah maah saloona maah maal markaad yeelato horta inaad maal tabacdo soo dhib iyo rafaad ka horeeya uma baahna waa tabacday waa tabacday waa tabacday waad soo xaraysay saddex qabso marka kow dhibkuu ku soo baday kama dhergi kartid wixii duxulahaa kolestarol baad isaga ilaalin wixii macaanaha sonkor baa kuu diidi wixii dhanaanaa iyo kulayl lahaay waxaa kuu diidi dhikar baa kuu diidi carwakaasee ka dharag waxaad ku soo dhibootay xoolada sida curfiga aan barannay inta badan waxay un soo ururaan xilli aad afartanka iyo gaadhay ama aad dhaaftay afartan haddaad gaadhana dibu gurashaad bilowday xilligaad xoogga lahayd oo kor u socotay maaha afartan iyo konton haddaad gaarto waad soo hoobatay tabar malihid dhallinyaro iyo meeshaa unbaa bahalkii rigta lagu hayaa wasladii iyo hilibkiiiyo lacagtaad ku bixisay adiguna afkama saari kartid warta dhuuntay kaa qaban intaa maxaa kuu dheer xoolihii uruurisaye waardiyeede kan xisaabiya ka dhig oo dabagal kan lacagta kaashkaa ah inuma geeye dabagal kan gaari baad u dhiibtay baaburey baad noqotay gaari baa dhacay qac wadnaha ku istaagay telefoonka waaa qabanin baa lagu dii kale wadnaha istaagay dhikar baa kugu dhici xoolihii dad baa ka shaqaynaya dadkii ka waardiye ma khasaareen habeenkii baad soo galbatay kajaftii yeertaba dadku meel xoolo lahayn bay tuug jirtaaye ma tuug baa soo galay dadkii iska seexda kii faqiirkaa ah meel buu dig iska yidhiyo cid ku soo maqanba kama cabsanayo adigu intaasoo waardi alam intaa ku xir c c t v ku xir haddana waa kan qabqabtii yeertaba wadna hal ugu dhaafi bal xoolihii mixnadooda ma artay kii faqiir ahaa iyo kii tuug ahaa iyo kii xukun haystee wax boobi lahaa adigaa unbaa lagugu wada sallidi xoolahaasay daba socdaan tuuggu xooluu rabaa inuu dhaco mid khayaano iyo mid boobaba kii burcada ah, kii dowladahaana wuxuu canshuur ka rabo ama baadiya laaluush ka rabo waa xoolaha meesha ay joogaan xoolaha hadday dhaafaan cidi ku soo raadin mayso xoolahaasuu kii kaa xoog badnaa u socdaa oo kii kaa xeelad badnaa u socdaa oo kii kaa aqoon badnaa u socdaa oo kii kaa khatarsanaa u socdaa adiguna intaba waad og tahayo iyagana waardiye adna iswaardiye baa nafta kaa qaadi walidaalika dad xoolo badan oo fiidkii bannaanka iska fadhin kara oo iska marmari kara meelaha ma aragteen isagaa iska idinka jeclaan lahaa laakiin ilaa afduubtuu ka yaabi markuu ugu sahlan yahay masaakiintu inay aga istaagto waxay sii dhahduu ka yaabi markuu ugu fudud yahay wuxuu ka cabsaday waa miskiin wax weydiista marka kale waa tuug dhexdaa u istaaga tugdhexda u istaaga wey saas darteed dhib waa kan madax baad noqotay dadkii oo dhan kursigaasay wada rabaan askariga waardiga isku aamini maayo kolba wuu kala bedeli saraakiisha ciidankaamay ku afgembiyaan wuxuu arkaa boqolaal kursi ku fadhiyey oo xabsi iyo ciqaab u dambaysay imsaa hadda hareeraheenna maalmahan bashiir baa dambeeyaan u malayn bacda sagaal iyo labaatan sano meeluu rag badan geliyey buu ku jiraa wahaakada ummaddii oo dhan kii qoriga watay iyo kii sunta watay iyo kii ciidanka watay kii qabiilka watay kii dowlado u shaqaynayey kale kursigaasay u wada socdaan saa darteed waxa colka la leeyahay adi maaha waxa lagu wada socdana adiga maaha waa kursiga laakiin adigaa ku fadhiyo maanta yool iyo hadafah naxdin nafta unbaa kaa qaadi dadka siyaasiyiinta meelha seexdaan baad moodaysaan kuwa wasiirada maalinta o dhan xafiisya say ugu jiraan fiidkii markay gaadhay shirar galaan kow lix saac bay galbadaan haddana jaamkiiyo zaxmadda say uga cararaan lixda subaxnimo xafiisyada ay joogaan ummaddaa soobad cadaaban maaha qofkii marayabana ama uun lagu dhajiyaabuu ka baqaa mid ka baqa in lagu tiriyo mid ka baqa gaarigii loogu xiro naf iyo cadaab wey cadaab buu ku jiraa banaan ma istaagi kara meel keligii ma mari karo wixii loogu jeclaa labadii duni loogu jeclaa mixnadaasay ku jiraan inaad soo gaadhana waa cadaab inaad gacanta ku haysana waa cadaab hadday ku dhaafaan eedoodii iyo dakanahoodii inay kaa hadhaanna ma sahlana waxaa intaa kuu dheer aakharana waa su'aal iyo cadaab sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama waa xilki iyo xoog waad ku dadaali doontaan aakharana waa ka shallaayi doontaan xoolaha soo maaha haddaabaad ahlu janno noqoto khayrkii un kula dadaalay kuwa fuqaradaa shan boqoloo sanaad xisaab kaga dambayn min hayr iktasabahu wa fiima anfaqahu sia lagu leh xagee kaa galay xageedna ku bixisay sia lagu leehay marka adduunkani waa mixnad waay inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih saas darteed baa nabigeennu wuxuuna yidhi kullu nnaasi yaqdu markuu waagu bariyo dadka oo dhan way wada jarmaadaan way ka lahaan qofna ma fadhiyo fabaayicu nafsa naftiisuu suuq iyo saylada geeya wuu gadaya waa iib fa muctiquhaa aw muubiquhaa mid naar ka xoreeyaoo khayr ku kallihiya iyo mid cadaabo oo halaago oo dembi ku kallihiya labadan baa loo qaybsan su-aashu waa aniga adigu keennahay waay midkaan noqonnaba gadaal baan abaalkeenna ka arki doonnaa ayaxsabu linsaanu insaankuma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira calayhi inuusan awoodin axadun qof yaxsabu اlinsaanu miya mise waa yaxsabu ayaxsabu mise ayaxsibu ayaxsabu inaad inaad riwaayadii duuri can abi camar laga tegey wax siinka kor dhigay hoos dhigaya laydinkuma hayo ayaxsabu linsaanu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira calayhi inuusan awoodin oon tallaabo ka qaadi karin axadun qofna insaankuma wuxuu u malaynayaa aadamuhu cid ka awood badan oo qaban karta oo tallaabo ka qaadi karta oo noloshiisa soo afjari karta oo ciqaabi karta inaynay jirin sax wuu maleeyaa markuu kibro shalay baan soo marnay inaan suuratulfajri fircoon muxuu dhihi jiray riicaad maxay dhihi jireen nin walba aniga yaa ila hadli kara agteeda yaa qori ka jebin kara waa caadiya dhaqan uu leeyahay yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waxaan bixiyey oon baabi'iyey maalan xoola lubadan oo badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yarahu inuusan arkin axadun qofna inuusan arkin muu malaynayaa ereygan ahlagtu maalan lubadan xoolo badan baan bixiyey laba labadaba way soo gelayaan qolyo ku faanayey la dagaalankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintan la dagaalankeeda xoolo badan inay ku bixiyeen ku faanayey kuwa way soo gelayaan waxaa labaadoo soo gelaya kuwa xoolihii sadaqa bixiya oo masaakiinta taakuleeya oo agoonta u roonaada inta la yidhi markay wax bixbixiyeen ay ku adkaatay oo alxuquuqu kaiiratu yidhi misaanu wax bixinnay wabixinu maa wadaynaa leh wixii yaree uu bixiyey waxaan weyne ilaahay isaga siiyey ma arko wixii yaree uu bixiyey baabuur buur la ah marka uu eego waxa ilaahay siiyeyna weynankiisiiyo badnidiisa boqolkiiba shan ma bixinin shantaa la weyn shan iyo sagaashankuna way la yarta saa darteed markii loo yimaado qof dhibaataysan baa loogu iman wax yar buu bixin mid kalaa loogu iman waanu bixina naga daayudhi xoolo badan baanu bixinay bixinayo bixinayo bixinayo ma wadaynaa un waadna daba taagantihiinoo naftaa noo keenteene ama wax yaroo bixiyuu kuba faaniyo maasha allah anuu moogtahe waan sadaqa badnahay buu kudhihi sadaqada unbaa la fududeeyey haddii aad waraysata wuxuu bixiyeyna wax buu bixiyey insaanka aadamuhu dabeecaddaasuu leeyahy kuwuu haysta way la yar yihiin wuxuu bixiyena waa la badan yihiin ilaahayna wuxuu ku siiyaay waxba lama aha waayo haddaan wax aadamuhoo dhan ba hadduu siiyo kii u yaa ka dambayn doonaay irbad badda la geliyey waxbay u dhimi maa cinda allaahi sidaasoo kaleeta waxba uma dhimayso yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waxaan bixiyey oon kharash gareeyey waan dhiibey maalan xoole lubadan oo badan mid yidhaahda la dagaalanka diinta iyo xaqaan ku bixiyey iyo khayrka la dagaalankiisa iyo belediyo xumaha iyo sharta fidintoodaan ku bixiyey markay reeruhu isdagaalayaan ee reehebel celinayo reebalku waa muslin ogow ee dhiiggooda la daadinayo ee xoolahooda la dhacayo oo hantidooda la burburinayo oo dumarkooda la kufsanayo masaakiintooda la qaxinayo la barakicinayo soo qaar ku faana ma jiraan anuu xoolo badan baan bixiye tolka ku bixiyey kuwa xumaha inay xoolo badan ku bixiyeen ku faanaayo waa qayb oo culimmada qaar baa ku fasiray kuwa ku cudur daarta khayrkay wax ku bixin lahaayeen xoolo badan baan bixiyeyoo naftaad noo keentay yidhaahda oo kuwa ilaahay yidhi an yasalkumuuha fa yuxfikum tabkhalu wa yukhrij adqaanakum hadduu idin weydiiyo xoolaha oo idinku celceliyaaye waad bakhaylaysaan waxaana soo baxaysa cuqdadda aad ka qabtaan xoola in laydin weydiiyo xoolaha disaa darteed markii wadaadada ay caayayeen markii wadaadda caayayseen waxaad tidhaahdeen waxa ugu xun ee lagu caayay wadaaddo waa bakhaylnimo iyo xoola jacayl iyagooy mudnayd dadkii diinta garanayey aakharana ogaa ummaddana u sheegayey waxa aakhare xoolo lagu gadanayo iyagu inay kow ka noqdaan in laga rabay baa halkudhig iyo astaan looga dhigay dadka koowaad een aakhare waxba ula bixi leeyihiin markaas waxay dheheen wadaad baa ceel ku dhacayo gacanta keen baa lagu yidhi markaasuu laabtay markaasay dhaheen waa wadaade keen lama dhehee hoobaa la dhahay <laughs> hoodu yaqaanaa gacanta hoob ku dheh halkaa waxay ka dhigan tahay wadaad waxma bixiyo maxaa foolxumeeyey isagaa diintii yaqiinnayo dadka khayrka inuu ugu horeeyo ay ahayd arrintaasi waxay tilmaamaysay bakhaylnimadu waa ceeb xoolo jacaylka badanna waa ceeb laba labadaba waa la dhaxlay xikmad iyo taariikh ahaan xolo aad leedahay dadkaaga wanaaggooda in lagu bixiyana u baahan yahay haddaad ku bakhayso dadkuna waxooda way qabsan waa lagaa maarmi aadna lagu tebi maayo wanaag lagugu xusi lahaana waad waay xoolahaagoo meelaan mudnayn aad ku bixisana xumaan baad ka dhaxashaa wanaagga aad ku bixisana labada daaroodba wanaag baad ka dhaxashaa zuhayr bn abi salma abyaadiisii xikmadahaydi waa kii ku waman yaku daa fadlin fayabkhal bifadlihi calىa qowmihi yustagna canhu wayudmabi ninkii xoola ilaahay siiyo dadkiisa wanaagoodana kaga bakhaylo xoolihiisa waana laga kaaftoomi isna waa la caay caybaa loo miisa oo loo dhaamin haddaad xoolaha meelaan ahayn ku bixiso deeqsi ku noqoto wuxuu deeqsi ku yahay mardufyada qaadka uu bixiyaa markii la qayilayo nin walba soo fadhiisa u keenuu dhahaa ma wanaag xoolo lagu bixiyaa laakiin dadka qayile waa deeqsi soolama dhihin xumahaasu ahlagtu maalan lubaddan ku yahay waman yajcal ilmacruufa fii hayri ahlihi yakun xamduhu daman calayhi wayandami ninkii xoolihiisa geliya meel aan wareega aan ku habboonayn mahadnaqi caybay noqon markay kuwii qayilay ku qayalayaan miyay ku ammaanayaan mise qayilka laftiisa lagugu cadhacay hadhowse qaadka hadduu iska daayo oraa wax xunoo qaadku muu dadka u daldalaabu ku dhihi isagii baa ku caay adiguna adduun iyo aakharaba waad shallaayi doontaa saas darteed ahlagtu maalan lubadan cudurdaarna ma aha inaad sadaqa bixisay inaad iskaga xijaabtana maaha inaad xumo aad ku bixisay ugu faantana maaha ayaxsabu wuxuu malaynayaa an lam yarahu axadun qofna inuusan arag aayaadkan waxay la mid yihiin oo laga hadlayaa qudradan iyo aragtidan waxaa kaloo soo gelaya inaan la soo noolayn karin ilaan dad waxaa lala hadlayaa qiyaamadii inkirsan soo noolayntii diidan marka aayaadkii suuratulqiyaama ay la mid noqon ayaxsabu alinsaanu an lan najmaca cidaamah wuxuu u malaynayaa lafihiisa inaanaa isu keenaynin bala waa isu keenaynaa qaadiriina xaalaan nahay kuwa awooda calaa an nusawiya inaan sinna xataa banaanahu farihiisa calaamadahoodii faraha inaan sinno oon sidoodii ku soo celina banaanka waxaa la yidhaahdaa faraha xubnahooda iyo xariijimaha ku yaalla saa darteed aayadda ilaahi wuxuu ku tilmaamay xariijimaha faraha dadku ma sinna saan indhahooda aynan u sinnayn muuqaalkoodana u sinnayn gacmahooduna masina wax simanba bani aadamka malah hataa dheneeda haddii lasii dhaadhac wax siman malah mid walba khasaais gaara ilahi u markaas wax ku leeyaen la aqoon inay dheer tahay inay gaaban tahay inay cad inay madowda inay caato tahay inay cayilan tahay aan la aqoonin meelays joogto dabeecaddaa samaysay ku leeyiin tilmaan haddaad tiraadana ma tilmaami karo war wax intaa samaynayo oon la tilmaami karin oon meella lagu ogeyn waagii askati ruushka la geeyey soomaalida ahaa ninbaa waxay ka sheekeeyeen waxaasoo dhan markaasuu waxaan yaa sameeye dhaheen dabeecadday dhaheen wuxuu yidhi haa war niman ismaynaan diidin buui waxaa idinku dabeecadda leedihiin baa nabigu ilah u naqaanaa sidan waxa u abuuree cilmigaa iyo awooddaa baa nabigu ilaahan idhaahnaa idinkana dabeecad baad leedeen way soo tarxiileen waxay dhaheen kan hadal geli maaye waa madax adag iyo shuuciyaddu ka dhaadhici maysa kan ina dhaafiya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddaad moodaysa aan lagu arkaynin waxaan soo marnay waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waa lagu arkaa meelaad joogtaba ina allaha laa yakhfaa calayhi shayun fi اlardi walaa fi اsamaa wax cirya dhulk jooga midna kama qarsoona haddaad gabood umays tiraahdo yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allaahi maxaan cidna cidaan meel laba lagaga dhuuman jirin karin allah jirta aadama waad unka dhuuman kartaa allahse may meeshaad tagta wuu ku arkaa walaa xabatin fii ulumaati اlardi walaa ratbin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin waa kuu qoranta marka xirsiin dhoorow meel bannaan baad fadhidaa baa layidhi alam najcal lahu caynayni walisaana washafatayni wahadaynaahu najdayn alam najcal lahu miyaanan u yeelin aadamahan caynayni laba indhoodoo wax ku arko wa carab uu ku hadlo iyo washafatayni laba bishimood oo marna qorxiya marna hadalkii dhammaystira wahadaynaahu miyaanaan u kala caddaynin annajdayni labadii dariiq miyaanaan u kala caddaynin ilaahay nicamka aadamaha laba qaali ah baa halkan laynoogu sheegay macnayna xambaarsan yihiin munaasabaddan iyaga loogu xishay ilaahay wuxuu yidhi miyaanaan laba indhood idiin samaynin aadamuhu labada indhood waxay asaas u yihiin aqoontiisi iyo garashadiisi iyo dareenkiisa haddaad cabsi dareento indhahaa soo gudbiyey haddaad farxad dareentana inta badan indhahaa soo gudbiya aqoontu inta badan indhahaa lagu kasbadaa waxa maqalka lagu kasbadaay waa yaryah waxaa ka badan waxa aragga lagu kasbado taad qoraysay arag baad u qoraysaa taad akhrinaysayna arag baad u akrinaysaa sideedaba aqoonta aadamuhu iyo cilmiga uu sheeganayaay ama maqal buu ku soo gaaray ama arag buu ku kasbaday meelo kalena malaqaqlkiyo aragga waa la israaciyey wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafida qalbigii xifdinayey iyo dhegihii soo gelayey iyo indhihii arkayey soo idiin maanaan samaynin haddaba indhahaagu haddaad shar iyo khayr iska eegayso haddaad cadow iyo sadiiq kala fiirinayso haddaad mugdi iyo iftiin kala arkayso haddaad wax kala dooranayso araggaaga iyo indhahaagan warshadi ma samayso suuqna laguma gado tolla ma bixiyo lacagina ma goyso adigu in laguu sameeyaay arji iyo codsi maadan qoran hibe iyo deeq rabbi ku siiyey wey aqoonta aad ku faanaysana iyagaa aasaas u ah allihii ku siiyey aalada aad wax ku arkaysa wax ku aqoonsanayso ima arkayo inaad tiraada seed ku hesha adugu waxbaad aragtaa soo ma maxaad ku aragtaa indho indhahan yaa ku siiye allah allihii indhahaad wax ku arkaysa ku siiye ima arka maxay ku timid <coughs> soo caqli darre kow maah dabaalnimo bilowgeed waay isagaaba intanaad ku arkaysa ku siiyey isagii isiiyey ima arki karo meesha ma taallo aqoontaadu indhahaagaa asaasu ah indhihii aqoontay asaas ku ahaayeen allihii ku siiyey ima ogaan karo iyadana xaggey ka timaadaa wa lisaanan carab iyo washafatayni laba bishimood miyaanaan u yeelin carabka iyo bishimuhu macno badan bay xambaarsan yihiin waa marka koobaadee carabku waa kan lagu hadlo wax kastoo damaceeda leedahay ama aad doonayso af iyo erey baa lagu sheegaa asaaskiisu ereygaad ku sheegaysa afkaagu carab iyo af bishimale weeye oo xuruufta aad wax ku sheegaysaay carabkay qaar ka soo baxaan qaarna bishimahay ka soo baxaan asalka makhaarij ulxuruuf markii carabta oo xuruuful ku dartay laga reebo aadamahan hadlaaye kale xuruufuljof ma yaqaan intaan ka aragnay xuruufuljowfka la yidhaahdaa axruufuljawfiya carabtaa un maahane aadamahan kale ma laha iyoyaryar maahane aadamaha xuruuftoodu maxay ka soo baxaan lisaan iyo shafatayn haddaad aqoon leedahood gudbinayso maxaad ku gudbisaa afkaaga haddaad waxaad rabta sheegi rabto waxaad jeceshahay waxaad necab tahay waxaad doonayso waxaad diidan tahay waxaad gudbinayso maxaa lagu gudbiyaa haddiiba afka dhab lagu siiyo waxaad rabtaba yaa garan qofkii hadalka ka xirmaayey wuxuu rabaa miyaa la yaqaanaa dhib iyo midaar iyo ishaare iyo dad garta wey laakiin haddii maanta hadalka dhab lagu siiyo lagugu dhajiyo wax allaalay waxaad doonaysa iskaba daaye dadaad wax anfacda iska daaye adaa taadiibaa dayacmi war nicmada yaa ku siiyey allah baa i siiye haddaba hadalkanaad hadlayso eed diidayso ead caytamayso eed beeninayso afkanaad ku hadlayso soo kii alla ku siiyey maaha wadaad baa waa wuxuu soo maray aan isaga ma soo garanayn dadku dhalay baan arkay abahi baa iga sheekeeyey oo uu tafsiir ka u akhriyay wuxuu yidhi taariikhdayda intaan sheekh tafsiir ka akhristay sheekh maxmed iraad sidiisa nin tafsiir u yaqaana weligay ma arag bu yidhi culmo badan baan ka akhristay weligii kitaab ma qaadanin buu yidhi laa musxaf buusan qaadanin walaa kitaab kale ma qaadanin nin caalimba mutafanin oo qur-aankan xifdisan buu ahaa halkaasuu iska soo fadhiistaa aayaddii iyo inta lamida buu halkaa ka akhriyaa buy wadaadkee wuxuu soo maray qolyahaan qaraabo ahayn oo digrinayo wadaad u qaydiyaya sayd hebelow sayd hebelow sayd hebelow leh waddaduu istaagay deedna maxaa rabtaa bay dhaheen niba wax miidiin sheegaa buu yidhi haa bay yidhaahdeen afkan wuxuu yidhi ilaahaygii kala jeexay ku xusa wadaadkaa ma kala jeexine ilaahaygii afkan iyo carabkan aad ku hadlaysaan idiin sameeyey isagii ugu yeedhoo ku xusa waxaan kale intaa ka baxdaan wari bidciga ka leexday dhaheen bidciga naga leexiye marka waxaa lagu leeyahay waad dambaabaysaa waxbaad xamanaysaa diin baad ka hor imanaysaa ilaahay baad inkiraysaa wax kastoo xun baad ku hadlaysaa afkan aad ku hadlaysana carabkan iyo bishimahan hibe iyo deeq bilaash ilaahay kugu siiyey wey dadkuuma hayaan dunidana laguma gado aadamana ma sameeyo warshadna ma soo saarto lacagna laguma helo tolnimana laysuma siiyo minaad ku shukriduu leeyahay mise inaad ku inkirtuu leeyahay ilaahay ma wuxuu kaa mudan yahay inaad ku aqoonsato mise inaad ku inkirtood ku diiduu kaa mudan yahay wa lisaanan carab miyaanaan u samaynin uu ku hadlo wa shafatayni macno kale ay xambaarsan tahay qurux bay xambaarsan yihiin bishimuhu afkan haddii bishimahan lagaba xaydo oo ilkihii iyo carabkii oo qalaalan soo baxaan maxaa kugu foolxumaa intee leg bay foolxumo leedahay macno saddexaadna bishimuhu waa xambaarsan yihiin carabkani waa xuubinka ugu dhib badan jirkaaga ugu dhaqdhaqaaq badan gacmuhu haddaad maanta dhaqdhaqaajisa way daali madax haddaad ruxda wuu daali luguhu way daali carabka subax ilaa galab hadduu hadla ma daalo aakharana xisaabta ugu badan waxa god ku gelin waa isaga waxa eed ku gelin waa isaga waxa dembi ku gelin waa isaga maxaa loogu talagalay laba albaab baa loo sameeyey ilkaha dhab ku horta bishimahana ku sii dabool laba albaab intaad ku xirto wax aadan aamin ka ahayna daynin yaa kari kara laakiin waxaa loogu talagalay in markii loo baahda in la xayiro ee uu xumo ka hadlayo labadan albaab aad u soo gedido meeshii ammaankeeda la adkaynayo laba albaab yaa laysaga daba xidhaa soo ma meelaha laba quful la saaraa ku haddii la jabsada ka kale yaa la jabsan carabkani waa khatartaa bahal waay nabigu alay sla kii yidhi markii mucaad kufa calayka haada kan iska ilaali uu yidhi wuxuu yidhi yaa rasuulka ilaahay oo ma naloo qaban waxaan ku hadalno wuxuu yihi hakilatka umuka yaa mucaadu wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinati dadka naartama waxaa geliyo weji wejiya gafuurama gafuur gafuur carabkooda wuxuu ku hadlay waxaan hayn macdaab geliye saas darteed waa lisaanan wa shafatayni mar waa qurux mar waa dhammaystiriyo hadalkii marna waa albaaba lagu xiro markeedab darradiisa la garan waayo wahadaynaahu miyaanan u kala caddayn annajdaeni labadii dariiq dariiqa khayrka iyo jannada ilaahay raalligeliya iyo dariiqa dembiga iyo xumaantaee naarta geeya war miyaanaa idin kala caddayn miyaanaa nabiyo soo dirin miyaanaa kutub soo dejinin miyaanaan caqli u garta idin siinin miyaanaan dalaa'il kowni oo ilaahay oo laidin xasuusinaya idin samaynin warse wax idinka yah taana waa nicmo kaleo ma kala garanaynintiina waa lagaa soo xihay caqligaad ku garan lahaydna waa lagu siiyey indhahaad ku arki lahaydna waa lagu siiyey afkaad ku cabiri lahaydna waa lagu siiyey wixii intaa ka dambeeya haddaad edab yeelan weydo aakhare cadaab waay intaasoo dhan waa nicmada ilaahay nagu siiyey kadib dadkii labay noqdeen qole nicamkii aqoonsaday maalkii ilaahay siiyey ka garaabay nicamkiisii ku shukriyey dariiqeedii mariyey labadii dariiqee kala caddaadayna kii toosnaan raacay oo rabbi raalli geliyey rabbina uu raalli ka noqdayoo jannada geeyey qoladaas maxaa laga rabaa afka iimaanka nin walba waa sheegan karaa dhaqankanaa laga doonayaa dhaqankan baa laga doonayaa falaqtaxama muu gudbo alcaqabata buurta iyo caqabadda ka sokaysa kaabadda ka xigta jannada muuba gudbo xagga shisha ka maro meel baad dhinac ka joogtaa dhinaca kalena jannadii waay waa derbigii labada dhinac midna mugdiga iyo madowga ahaa midna nuurka iyo iimaanka ahaa wey falaqtaxama muu gudbo oo iqtixaamka waxaa la yidhaahdaa wixii qasab iyo xoog iyo dhib lagu maro muu si xoog iyo dhiba ku maro si dhayala laguma helo alaa ina silcat allaahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna waay wamaa adraaka maxaad ka og tahay malcaqaba caqabadan iyo kaabadan ku hortaagan maxay tahay maxaad ka ogtaha iyo waxa lagu gudbayo faku raqabatin qoor addoon la xoreeyo wey addoonku marna waa xoolo marna waa dad xooluu ugu qaalisan yahay marka xoolihii waa la ilaaliyaa isagu laakiin isagoo xoolo ah buu xoolihii ilaaliyaa xooluhu waa la soo celiyaa laakiin isagoo xoolo ah buu isagu aqli ku soo adeegaa isagoo xoolo ah buu haddana aadamo mukallafa oo ilaahay kula caabudan yahay xoolo uun haddii la yeesho xoolo dad ah ugu qaalisan faku raqabatin qor ilaahay caabudaysa addoonnimana gashay inaad xariggii ka jarto oo tidhaahda cibaadadii ilaahay sida dadka kale xor ugu noqo taasaa lagu gudbaa aw icaamun in la quudiyo fii yowmin maalin dii maskhabatin gaajo adag leh yatiiman agoon la quudiyo daa maqrabatin xigtaah aw miskiinan la quudiyo miskiin daa matrabatin dhulyaal ah dhulka ay ka taalloon loosh oon shidanin war waxaa la yidhi saddex saddexduba xoolo maal la huray ah xoolaha agood bixisay ah baa jannada lagu galaa xoolaha in la bixiyaay waa dhib badanta inaad nafta ka soo goyso xoolihii ood aragta aad bixisaay shayddaan baa kula xidhiira naf xoolo jecel baa kula xidhiirta tol iyo qaraabaa kula xidhiira reeri iyo xigtaa kula xidhiira xoolihiiba kugu qabsanaya xoolihii jacaylkoodu ninkii hasha afqaalin afar jiree zaka uga gooday marka uu xidhay ee xariggii la tumatay xoolihii jacaylkeeduu isayn waaye markaasuu toorintuu iska jaray buu jag ka siiyey bay yidhaahdeen intayna hiblaad xarig ka xaarin lahaa aniga naari ha iga xaarisa sii daa naar buu ka doorbiday qaalin neef geeloo xoolo ah oo xarig ku yar cadibmay xoolaha jacaylkooda halkaa markuu kaaga yaalla waa saasoo kaleeto ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wa minhum man caahad allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin dadka waxaa ka mida qof ilaahay axdi iyo ballan la galay ilaahay xoolaha hadduu isiiyo waan bixin xoolaha waan bixinaya dadka wanaagsan baana ka mid noqon falamaa aataahum min fadlihi ilaahay xoolihiisii markii uu siiyey bakhiru bi waa ku gacan adeegeen naga daayeen xoolihiibaa batay zakaa bixiya la yidhi war waxaan waxay yidhahdeen waa baadee zaka mehe naga daaye ma bixin karnee waxaa la yidhi boqol neefaa lagu siiyey baad leedahay oo adhi laba neef bixi baa lagu yidhi fara badanaa waa tidhi sagaal sagaashan iyo sideeddu ma badnee way kula yar labaduna waa kula badan tahay soo maaha xuquuqdii waajibka ku ahayd buu dayacayaa dadkii baahnaa buu dayacayaa xooluhu bixintoodu wax sahlan maaha mar waxaa lagu yidhi addoon xore nabigeenna waxaa ka sugan fi saxiixayn min xadiii abi hurayrata radi allahu canhu waardaah inuu yidhi man actaqa raqabata muslimatan qoor muslima qofkii xoreeya actaqa allaahu bikulli cudwin minhu cudwa min annaari xubin kastoo kamidahood xoraysay xubintaa ah naarta lagaga xorayn gacantiisa gacantaadaa lagaga xorayn wejigiisana wejigaagaa lagaga xorayn lugihiisana lugahagaa lagaga xorayn qof muslimahoo dhammaystiran haddaad xorayso adigoo dhan baa naarta lagaa xorayn soo jannadii maala geli naardii lagaa xoreeya marka falaqtaxama alcaqaba wataas agoonka sow maaha wax la siiyo asalku agoon waa inuu baahan yahay waa ilmo yar oon awood iyo itaal lahayn aabbihii iyo waalidkiisii dhaqaalaynayana ka dhintay isna aan wax qabsan karin waay qaangaadh agoon maaha laa yutma bacda ixtilaamin qaangaar kadib agoonnimo waa la dhaafay nabiga al sal slam waxaa laga hadlayaa marka agoon aan qaangaar ahayn waay inaad dhaqaalayso oo weliba gaajaysan oo maalin gaajo jirto oo weliba xigtiya qaraabo ah isna maxaa lagu helaa nabigeenna waxaa ka sugan sala allahu alayh waalih wasalam inuu yidhi fi saxiixayn min xadii sahl bin sacdi saacidi ana wa kaafilulyatiimi ka haatayni fi ljanna aniga agoon qofkii kafaalo qaadee dhaqaaleeya intaasaan jannada isu jiraa labadaa farood oo kale nabigu hadduu derajada ugu sarraysa jannada joogo adiguna meel saraad gaadhay sow janno haddaad gashay caqabadii waa dhaaftayba sow oo miskiiman daa maqrabatin waay aw miskiinan daa matraba miskiinkaa iyo agoonkaba mar kalaa qur-aanka la ysku raaciyey wa yuطcimuuna calaa xubbihi xoolaha waxay bixiyaan ay quudiyaan calaa xubbihi maca xubbihi iyagoo weliba jecel xoolahooda miskiinan wa yatiiman wa asiiran qor la xoro la soo fakiyey waa mahdad musi qof musinaho gaala qafaasheen ood soo furatayna waa la mid iyo agoon iyo miskiin wax kalena kama rabo innamaa nuطcimukum liwajhi اllaah alla dartii baan idiin qudin laa nuriidu minkum jazaan abaalgud idinkama rabno walaa shukuuran mahadsanidna idinkama doonayno kuwa maxaa lagu abaalmariyey inaa nakhaafa min rabbina yowma cabuusa qamطariira fawaqaahum اllahu shara dalika اlyowm maalintaa sharkeedii iyo cadaabkeedii ilaahay waa ka badbaadiyey walaqaahum wuxuu la kulmiyey nadratan iftiin iyo wa suruuran farax jannadii baa la geeyey caqabadii in la gudbay sooma aragti falaqtaxama muu gudbo alcaqabata caqabadan ka horaysa muu si xoog iyo qasaba ku gudbo wamaa adraaka maxaad ka og tahay malcaqabatu caqabada adagee kaa hortaagan faku raqabatin qoraad fakisood xorayso weeye aw icaamin inaad quudiso fii yowmin maalin dii masrabatin gaajo saaxiiba yatiiman inaad quudiso daa maqrabatin xigtiya qaraaba ah oo miskiinan inaad quudiso daa matrabatin turaabta iyo dhiidiya dhulka yaalla ay beerka dhulka ka taalla inaad qoodiso jannadu ma foga laakiin ma sahlana aday gaasay rabtaa in la maro xoolaha la huro laakiin mis agoon qaraabo ana ay wada ag joogaan miskiin dhulka yaalloon dab shidanna dhinacyadeennuu ka wada bato waan wada gaadhnaa miyaynan caaw ninkii doonaayay galabta miyuusan miskiin baahan heli karin miyuusan agoon qaraaba heli karin haddaad qoor la fakiyo weyday labadan kaloo dalaqnaa jannadii ayaalla laakiin markaad saa u dhaqaaqdo buu kugu dhegi shaydaan iyo nafo ha bixinin jaabkaad gaari waad noqon waad gelin waad soo celin waad gelin waad soo celin marka dambe berri allah ku gaarsiiyaade sidaa bay maalin walbaa berri maanta waxay noqotay marka maanta maya berri haa maalin walba markaad gaadha maanta maya buu ku dhihi shaydaanka iyo nafti marka in la qasbo la cadaadiyay rabtaa nabiga alay slam waxaa laga wariyey dadka ilaahay uu jecel yahay baa la weydiiyey markaas acmaasha ilaahay muxuu u jecel yahay baa la weydiiyey waxaan samayno ilaahay muxuu ugu jecel yahay wuxuu uhi axabulacmaali ila allaahi suruurun tudkhiluhu calaa muslimin qof muslim waad ka farxiso aw takshifu canhu kurbatan ama kurbadaad ka faydo aw tatrudu canhu juucan ama gaajo aad ka caydhiso aw taqdii lahu canhu daynan ama dayn ka bixiso maxay isugu yimaadeen dayn baa la bixiyey iyo gaajaa laga caydhiyey intaba dhaqaalay noqdeen labada kalena dhaqaalo way noqon karaan uma intaa kadib markaad intaa xoolahaa ku bixisa jidkaa wanaagsan uma kaana kadib noqdo min aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey noqdo oo watawaasow isu dardaarma bisabri sabr isu dardaarma watawaasow isu dardaarma bilmarxama naxariisna isu dardaarma intaas markaad samayso haddana iimaan inaad leedahay wey iimaan aan lama aqbala camalka iimaankana waa inaad daa'imtood ku dhimatoo khaatumada kugu dambayso haddii ay khaatumadu kaa xumaataay janna kabood iska dheh tilmaanta kale lagu tilmaamay xoolaha ay bixiyaan iyo iimaankaa suganay yeesheen watawaasow isu dardaarma bisabri in la sabroo la adkaysto sabirka la ysu dardaarmayaay infaaqa iyo dariiqa waditaankiisu adkaysi sabir buu baahan yahay cibaadada iyo khayrka la wada sabir buu baahan yahay imtixaanka iyo masaa'ibka adduunyadana sabir buu baahan yahay xumahoo nafta laga celiya dagaalkaasina sabir buu baahan yahay sabir wax luma dhaafaan saa darteed balaahina yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri wالsalaa sabir iyo salaad kaalmaysta suuratu alcasrina waxay inoogu iman doonta jannada waxaa un geli doona oo khasaare ka badbaada ila aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaati watawaasow biاlxaqi watawaasow biالsabri sabr isu dardaarma watawaasow isu dardaarmay bilmarxamati naxariis khalqiga ilaah loo naxariisto kii kaa tabar daran kii kaa aqoon daran kii kaa dhaqaala yar kii kuu baahan kii garab kaaga baahan qof naxariista oo ummadda u tura oo waxgaarsiiya oo taakuleeya oo garab istaaga isu dardaarmo wey midaasina waa tii nabigu lahaa calayh salaatu wasalaam fii saxiixi muslim min xadiidi jariirin laa yarxamu allaahu man laa yarxam innaas ilaahay uma naxariisto qofkaan dadka u naxariisin xadiidkii sunanku wariyeen daawu abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmedna iyo ay wariyeenna alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu kuwa naxariista allah u naxariista irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa khalqigaa ilaahaya dhulka jooga u naxariista allaha kor jiraa idiin naxariisanaya soo naxariista ilahay inaad hesho ma rabtid adiguna u naxariiso khalqigaa ka dhaqaala roontaa u naxariiso kaad ka aqoon roon tahay u naxariiso kaad ka awood roon tahay u naxariiso kaad wax ku dhaanto wax u tar saasaa lagaa doonaya watawaasow isu dardaarmay bilmarxamati khalqiga in loo naxariisto oo qofka dhibaataysanaya baahanaya la taakuleeyo qofkii garab u baahana la garab istaago qoladaa waa qolo qoladii diidday sow maaha oo dariiqa wanaagsan qaadi weydee kii xumaayee la caddeeyey aadday waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay biaayaatina aayaadka yaga ku kufriyey hum iyaga asxaabu lmashamati dadka bidixda asxaabteeda ah weeye ama asxaabu lmashamati baasaysiga asxaabteedii weeye wax la baasaysto inamaa aa'irukum naftiinna wey waxaad baasaysanaysaan camalkooda iyo dhaqankooda iyo gadaal meeshay ku ahaan doonaan kuwa meel la baasaystoo naara ku dambayn doona weeye calayhim korkooda naarun naar ba ahaan doonta mu'sadatun lagu daboolay qiiquyuusan kor uga bixin waay qiiqu iyo holaceedu kor uguma baxe hoos buu ugu baxaa calayhim korkooda naarun naar baah ah. mu'sadatun lagu daboolay suurat اlhumazana waxaan ugu tegi doonaa inahaa calayhim mu'sada في camadi mumadada inahaa naartu naarullaahi lmuuqada alatii taalicu cala alafida inahaa calayhim mu'sadatu waa lagu daboolay fii camadin tirar bayna ku dhex jiraan mumadadatin la taagay tirar baa intii loo dilaaciya naara baa dhexdeeda lagu sii daboolayaa waa meesha ciriirigaah ee la gelinayo iyagoo xirxiran ee suurat lfurqaan lagu sheegay intaa keliya maahane weliba waa lasii wada jeedlaya waa lasii wada xirxiraya gacmaha iyo lugaha intii la ysugu xirxiro oo meeshaa ciliiligaa la geliyo ba haddana lagu sii dabooli waxaana naar fii naarin waa waidaa ulquu minhaa makaanan dayiqan muqarariina dacuu hunaalika hubuuran waidaa ulquu haddii lagaga rido minhaa naarta makaanan meel dayiqan ciliiliya muqaraniina iyagoo silsiladaysanoo xirxiran dacuu hunaalika ubuuran markii meesha ciriiriga iyagoo xidhxidhan lagu rido musadatun lagu sii dabooray waaye allah inaga badbaadiyo middaas waxaas wax loo adkaysan kara ma ahane allah inaga badbaadiyo dee si lagaga badbaadi lahaa camalkeedii iyo iimaankeediina allah ina waafajiyo halkaasuu cashirkeenna ku ogyahay subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk